bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wa صaxbihi ajmaciin waxaan ku dhex jirnaa keyfiyatu tahniyat اlismi ismiga sida loo labalabay lahay marka hadda mufradkii aan kasoo baxnay oo asigoo aqsaamtiisi leh oo mufrad saxiix ah mufrad muctal ah oo manquus ah ama maqsuur ah ama mamduud ah calaamaat الtathniya waxaasoo dhan aan kasoo baxnay marka min طabiicati اlxaal waxaa weeyaan mufrad hadii laga baxa in tathniya la galo marka tathniya in meeshan loogaga hadlo iyo wamaa bacdaha min aljumuuc sarfiga maxaa keenaya qofka waa inuu tasawur ka haystaa marka aqsaam min aljamci wاtathniya laa cilaaqata laha bsarf mathala isimka hadduu saxiix yahay la tathniyeeyo wax isbedel ku imaamayo walidaalika in sarfi looga hadlaahu ma haboono haddii muxamed la yirahdo la tatniya muxamadaani waa la jamciye muxamaduuna wax isbedela ku yimid ma jiraan laakiin waxa loogaga hadlaya waxa weeyaan tathniya iyo iyo jamac iyo wamaa bacdahu markii isimka uu ahayn macnaha saxiix waxbaa hadaf baa galay haddaad aragtid isimkii in wax laga gooyo ama wax siduu ahay wax laga bedelo sarfigii buu markaa cilaaq ku yeeshanaya sidaa awgeed baa marka in isimka laga wada hadlo sidii qismiga sarfiga cilaaqada uu laleeyahay loo ogaada ay tahay in la ogaado markaasaan iri alismu calى khamsati anwaac alawalu alصaxiixu wa huwa almakhtuumu bxarfin gayri xuruuf اlcila isim saxiixa oo xarf min xuruuf اlcila min alifin wayaain aan lagu khatimin asmaada waaw kuma danbayso ilaa Eh, aladii yujraa mujra saxiix waa goonigiis laakiin waaw oo dama ay ka horeysa isim ma noqonayo ilaa inuu eh, maxaan ku iraahdaa eh, ficil yahay mooye ka rajulin wamra'atin weeyaan hadda waxa weyan imraa iyo rajul waa isim saxiixa liana aakhirahu leysa bixarfi min xuruufi alcila athaani almunazalu mansilata saxiix isimka labaad waa mid saxiixa booskiisa fadhiyo ka dhabyin wa dalwin cawshi dhabyi wa dalwina waaba tabiyah lagu qaaday marka fiiri dhabyin iyo dalwin liannahu xarfka oo xuruufu cilaba u dambeysee laakiin maa qabligiisa saakin waa markaas yucaamalu muxaamalata saxiix ayib wahwa kulu smin weeyaan aakhiruhu waawun ou yahay ou yaaun maskuunu maa qablahumaa wixii ka horeyna uu reeban yahay munazal mansilata saxiix tacriifkiisa waa wa sumiya shabiihan bisaxiixa lagu magacaabay liannahu tajrii calaa aakhirihi waxaa ku dareersanaysaa xarakaatu licraabi icraabta xarakaadkeeda ka saxiix haadaa dalwun ra-aytu dalwan nadartu ilaa dalwin aa laleeyahay sidii isimka saxiixa loo ciraabay athaalithu almuctalu lmanquus weeyaan kalqaadi waqad sabaqa tacriifu midka labaad waa manquus wa huwa aladii yantahi ilaa yaain maksuurin ma yaain laazim maksuur maa qablaha markaasaan idhi wa hadihi alanwaacu thalaathatu saddexdan saxiixa iyo shabiih bisaxiix iyo muctalka yajibu an laa tugayara fi tahniyati tahniyada wax laga bedeli maayo saddexdan taquulu waxaad leedahay kii saxiixa rajulaani wa mraataani waa labadii saxiixayd ashabiih bisaxiixna waxaad leedahay wa dabyaani wa dalwaani sidooda iga unbaad iyo waaw gadaal kaga dartay wاlqaadiyaani waa manquuskii waay laakin ida kaana almanquusu maxduufa alyaai hadii manquuska marna ya-da waa u joogtaa marna waa ka maqan tahay hadduu mucaraf yahay waa u joogtaa alhaadi alqaadi almustadci almustaqdi yaa laleeyahay ya-di waa joogta marna waa nakiro oo ya-di waa la goynaya litiqaa'i oo qaadin iyo daacin iyo haadin oo kale laleeyahay markuu mayaada ay ka go-an tahay waa markuu uu nakiro yahay laakiin ida kaana manquusu maxduufa lyaai naxwa qaadin wadaacin turaddu ilayhi lyaau yaa loo soo celinayaa fataquulu haadaani qaadiyaani qaadin uu ahay alifka haddii lagu dari lahaa daadkii in la kordhigay noqon lahayd markaas oo qaadaani la dhihi dhihi lahay alif lama heli karo kasra ka horeysa qaafkiina waa hoos daadkina waa hoos dhignay marka waxay daruuro noqotay hadiiba isimkan wax laga laga bedeli lahaa in yadiisa loo soo celiyo markaa qaadiyaani baa layihi qaadiyaani markaa adhowdi dambe hadii uu faacil yahayna marfuuc bithubuut nun walalifu faacila leh marka saddexdaas maskaxda ku hayso alraabicu almaqsuuru wahwa nawcaani maqsuurkii oo laba nooc kale ah alawalu maa yajibu qalbu alifi yaa fiir maqsuur waxaa waay kulu ismin yantahi ilaa alifin u ahay maftuux maa qablaha daa'iman waaba sax marka aliftii maraa waa ya loo gedinayaa wadaalika fi thalaathi masaa'il asoo alifkiisii wato lama tahniyeyn karo marka alifti waa imaa in waaw loo bedela ama ya loo bedelaa markii ya loo bedelay saddex masaa'il waay ixdaaha an tatajaawaza alifu thalaathata axrufin alifti saddex xaraf inay ka gudubto alifta oo maqsuurka ay raabic noqoto ka xubla oo kale waay hadda tiri xubla xa ba laam alifan alifti waxay noqotay raabica halaaثata axruf way ka gudubtay aliftaas waxaa loo gedina markii la tahniina ya xublayaani a laleeyahay liannau lama dhihi karo xublaan laba alif noqon lahayd haddii kale haddii oo xubla oo alif u dambaysay la tahniyeeyo oo aliftii tahniyada la keenay lannahu tahniyadan alifay wadataa laba alifaa kulmi lahay laba alifna mid in la gooya noqon laheed marka intii la goy lahay baatii hore waxaa loo bedelay ya wa malha wamalhayaani meelaha lagu mashquulo wa washada qowluhum baashaad noqday fi tathniyati qahqara iyo wakhawzala ay yidhaahdeen qahqaraani wakhawzalaani ay yidhaahdeen qahqara macnaha dib u socodka dib u gurashada waay fiiri marka qahqara waxay ahayd qahqarayaani in la yidhaahdo oo alifta ya loo bedelo oo aliftii taniyada kadib la keeno markaasaa intaan aliftii ya loo bedelna idi laiska gooy qahqaraa alifteedaa la gooy aliftii taniyada i nuuntiyaa la keenay qahqaraani marka shaaday noqotay wa khawsalaani khawsalaan waxaa layihahda baa layidhi mishyatun fiiha tahaaqul socodka culayska uu ku jiro ninka cagajiid marka anaga leenahay oo kale yaa la yidhaahda maxay shaad ku noqotay bilxadfi in aliftii oo isimka ugu dambeysa la gooyo oo alifu tathniici nuun iyo nuuntii oo ciwadka eed la keeno waxaa lagu leeyahay shaad bay ku tahay arrintaas ayada ayib waa midii e, macnaha koobaad weeyaan thaaniiha an takuuna thalithatan inay noqoto alifta maqsuurada ah inay isimkaa saddexaad u tahay mubdalatan miyaain laakiin asalkeeda ay kasoo jeedaa waxaan hore usoo niri miraatin cadiida luga alcarabiya alif asal ma jirto alif oo dhan meel unbay ka timid ama waaw ama ya ama waa alif majhuula a ama waa alif zaa'ida intaas kama marno fa turaddu fi xaali tathniyati ilaa yaa'iha ka fataa oo kale wa fataa aliftaas ya ay kasoo jeedaa maxaa u daliila eh, jamci alfityaana lyihaha aljamcu wاtasyiru yarudaani اlashyaa ilaa usuuliha qaala allahu tacaala wadakhala macahu sijna fatayaani wadakhala fatayaani laba shaab baa gale macahu maca yuusuf asijna marka fataa ay ahayd aliftii fataa ya loo bedelay alif tathniya ayaa la keenay washada waxaa shaad noqday fii ximan ximawaani in la yidhaahdo bilwow la akhriyo ximan oo min xamaytu walximaaya oo alifteeda ay kasoo jeeday ya waxay ahayd ximayaani in la yidhaahdo markaasay carabti waxaa laga maqlay inay ximawaani leeyihin macnaha laba shirmo weeyaan meesha oo beerta lagu ilaalinayo midda saddexaad thaalitثuha an takuuna gayra mubdalatin miya ya lagama soo bedelin saddex xarafna ma dhaafsano walaakinaha qad umiilat waxa weeyaan waa Eh, dhinaca loo rogay oo xagga yada da loo loo jaleeciyey xaggaasay u janjeertaa ka mataa oo kale wa mataa fiiri waxaa loo dhigay ya loo dhigay markii la qoraa mataa mataa alif laguma taagay ya loo qoraa ya marka oo loo qoray waxay daliil u tahay alifta mataa annahaa mumaala ilaa naxwi low samayta bihaa insaanan haddaad ku magacaawdid qulta fii tahniyati waxaad matayaani mataa a lagu magacaabay nin kaloo waxaa la helay isna magacii kaloo mataa wato laba ninoo mataa isku jamci marka isku tahniyi matayaani haddii lagu yiha aliftii mataa maxaad ayaad ya ugu celisay waxaad leedahay liannaha leysat can yaa asalkeeda kama imaanin laakin laakinaha mumaala ilayha saddexdaas alifta maqsuurka ku jirto ya-a loo bedelaya markii in la tahniya la rabo walidaalika sarfi saasay ku gashay qalb اlأlfi ilaa ya waa min samiimi sarfi weeyaan aلthaanي maa yajibu qalbu alfihi waawan midka qeybta labaadna waxa weeyaan aliftii maqsuurada ee waawa loo celinaya wa dhalika fi mas'alatayni keli a waa ixdaahumaa an takuuna aliftii inay noqoto mubdalatan min alwaay asalkeedi yaa waaw laga keenay ka casaa oo kale wa casaa waxaa la alifteedaas waxay ka timiday waaw walidaalika alifti waawaa loo celinaa markii la tahniyeyna casawaani laba ul baa le waqafaa qafa waa gada yani waxa waaye qadaadka qofka macnaha qoortiisa dhinaca markuu sii jeedo ayaa qafaa la yihahda qafawaani wamana wamanawaani marka intaan oo dhan min alqafwi waalcaswi waalmanwi asalkeedii ahayd waaway ka wada yimadeen marka manawaan wa huwa luqaة fi اlmani aladii yuusanu bihi waxa weeyaan eh, ka shibrin ardan wa manaweyni eh, ibnu malik mid uu lahay manaweyni marna manankaas bimacna casal uu noqdaa mani baa kaa la yidhahda kan hadda mana waa mukhafaf waxa weeyaan eh, tanag oo kale waay anaga shay oo wax badan lagu miisaamo ayib qaala alwaafiru washada qowluhum fii ridan ridayaani bilyaai maca anahu min aridwaan rida ridan haddii lira waa isimkii caman oo kale weeyaan hadda radia ridan waxaa alif aliftaas ya loogugu dhigay markii la qorayo liannahu waxa weeyaan sida aan soo sheegnay asalkeeda radiya ay ka timid asalkeeda radiwa ay ahaan lahayd waaw kasra kama horumari karto sidaa daraaddeeda waawdaas waxaa loo bedelaya licila sarfiya laakiin asalkeedii waaw waa walidaalika min aridwaan aana tusinay calaa kulli xaal hadday tahay hadday ka soo jeedo maxaan ku iraahdaa alifti hadday waaw ka soo jeedo oyna xarafka thaalithka ay tahay oo raabicna ayna u gudbin waxaa loo badelaa baa niri waaw thaaniiha an takuuna hayra mubdalatin walam tumal waawna lagama soo bedelin mana la eemaalinin naxwu ladaa wa idaa oo kale waay taquulu waxaad leedahay idaa samayta bihimaa shaksan haddaad ku magacaawdid ninaaba la yidhaahdaabo shaksan nina ah, idaa lagu magacaabay nina ladaa lagu magacaabay markaasaa dad badan oo sidaa magacii wada wataa la heray ina tahniya huma thanaytahumaa ladawaani wa idawaani wa idawaani waxyaalaha cilmiga oo u keenayo eh, culayska waxa weeyaan hadda cid oo idaa iyo iyo iyo ladaa isku magacaabaysa ma jirto hadday jirtana in wax laga soo qaado ma ah wbitaali in la geliya maba jirtaba in la yiraahd lakin waxaa ka fiican muusa oo kale hadda muusa muusa ayada waxay dhaaftay thaalithkay raabicay ku jirtaa muusa muusayaani in la yiraahdo waay ciisa ciisayaani a laleeyahay kuwanoo kalena waxa weeyaan markii loo waayey mithaal saxiixa luga alcarabiya yaa iftiraad lala aaday waxaa cilmiga fasaadinaya iftiraadka weeyaan alkhaamisu almamduudu weeyaan wa huwa arbacatu anwaacin maqsuurka intaasaan uga baxnay shan xaala buu leeyahay saddexda hore loo celinayo labada xaalana waa loo celinayo intaasna kama bixi karo axaduhaa yajibu ibqaau hamzatihi mamduudka hamzada uu ku dhamaaday in layska baaq in kaanat asliyatan hadday ka quraa'in wa wudaa'in fi tathniyati qura quraa'in oo annaasik lagala jeedo iyo wa wudaa'in oo lagala jeedo wadiimufrad waaye fiiri quraa hadda axyaanan qaari quraa baa la yidhaahdaa taas jamac waay jamacaas la tahniyadiisa lama sii raadinaya laakiin quraa oo mufrad ah oo fulaanun quraa haddii la yihahdo bimacnaa rajulu naasikun mutacabidun wa wudaa haddii la yiraahdana yani wadiiu wejigiisa nima uu cad yahay waa macnaha cibaadadii iyo wanaagyaa ka muuqdo quraa iyo wudaa hamzadaas oo alifka ka dambeyso waa asliyo macnaha hiya asluha min hamza marka tabqa fi tathniya calaa maa hiya calayhi waxaad leedahay eh, hadhowti quraaani wa wudaa'aani aad leedahay marka taquulu quraa'aani wa wudaa'aani ayb thaaniyaha yajibu qalbuhaa waawan waaw in loo celiyaa waajiba idaa kaanat alalifu litaaniih alifta haday tahay waxa loo ziyaadiyey liajli taaniih haday tahay waaw baa laysaga celinaya ka xamraa iyo wa saxraa waay waxaa laleeyahy xamraa waani hamsadaas min ajli taaniitha loo keenay aliftaas hore oo iyada ka horeyso oo waa alif zaa'ida a ah waay marka hamsadaas waxaa laisaga bedelayaa waaw xamraawaani oo saxraawaani washada waxaa shaad noqday xamraayaani in la yidhah biqalbi lhamsati yaaan waa shaad baa layiri kamaa shada qurfusaani wa khunfusaani wa caashuuraani bixadfi اlalifi wاlhamsati macan fiiri qurfusaaa ay ahayd waxay ahayd qurfusaa'aani in la yidhaahda markaasaa hamsadii la gooy alifkii ka horana la gooy yaa lala yimid alif oo tathniya iyo nuuna lala yimid labadaas in laga jara shaad weeyaan marka xamraa oo la rabay in hamsadeedii waaw loo bedelaya in loo bedelana shaad waay waa qeybta labaad thaalitثuha maa yatarajaxu fiihi اtasxiixu cala اliclaali in sideeda lagu baaq yeelo waxay raajix tahay in la gediyo wa maa hamsatu badlu min aslin hamzadii waxay ka soo jeedaa asal naxw kisaain wa xayaain asluhumaa kisaawun wa xayaayun ay asalkeeda ahayd marka in la yidhaahdo tasxiixi yaa raajaxsan oo la yidhaahdo kisaa'aani wa xayaaani in la yidhaahdo taas waxaa weeyaan tasxiix waay iclaalkiina icaadatuhaa ilaa aslihaa oo midda kisaa ku jirtana maadaama waa u ka timid kisaawaani mida oo xayaa ku jirtana ya ka timid alira xayaayaani labadaas waa banaan yihiin laakin atasxiixu wa cadamu liclaali huwa alawlaa waa qeybta labaad wa qeybka sadexaad waa soo dhaafna qeybka afaraad maa yatarajaxu fiihi liclaalu cala tasxiix wax in la cileeyo cilada haddaad maqashid waa qalbi waay hamsadii oo la bedelo oo wax kale loo bedelo wa huwa maa hamzatu badalu min xarfi ilxaaqi xarfu ilxaaqi hamsadiisa ka timid ka cilbaa'in wa quubaa'in quubaa daaun yadharu fi ljasad yataqashar wayatawasac macnaha jirkii baa waxaa weyaan sidii basalki oo kale wuxuu dhacaya ayib marka fiiri hadda cilbaa'in hamsadaas iyo quubaa'in hamsadeeda waxa weeyaan ilxaaq oo ayaga waxaa la rabay sida hadda noo sheegi doono asluhumaa waxay ahayd cilbaayun wa quubaayun ay ahayd biyaa in zaa'idati fiihimaa ya-da waa ku dheeraad waxaa loogu ziyaadiyey litulxiqahumaa biqirtaasin wa qurnaasin qurnaas oo ra'suljabal lagala jeedo thuma ubdilat ilyaau hamzatan markay ahaaday cilbaayun ay ahayd yadi alif u bedel cilbaa ay hamso u bedel wa quubaayun ay ahayd yadi hamso u bedel quubaa ay noqotay wa zacma alakfashu wuxuu sheegay wa tabicahu aljazuuli ana alarjaxa fi hada albaab ayda atasxiix oo in la yiraahdo in la yiraahdo cilbaaani wa quubaaani oo hamsada sideeda lagu baaq oo waa maxay in loo bedelo in loo bedelo hamsadaas in loo bedelo ya oo la yidhah cilbaayaani wa quubaayaani in la yidhaahdo wa siibaweyhi inamaa qaala ina alqalba fii cilbaa-in oo ya loo bedelayaa akharu minhu fii kisaa ayb kisaa waatan soo sheegnay oo ina sideeda lagu dhaafa fiican laakiin tan in la bedelo yaa badan uu yiri marka taas laga qaadan maayo inay tahay ibqaauhaa awlaa min min qalbiha inay tahay laga qaadan maayo kalaamkiisiiba way sidii la raba looma fahmin waay marka eh, shaygii mamduudka ahay markii la raba in la tahniyeeyan intaasaan uga baxnay maqsuurkina waa soo sheegnay mamduudkina waa soo sheegnay oo asiga mamduudkii afar xaalaan u sheegnay xaalo sideeda lagu baaqi yeelayo xaalo oo in waaw loo gediyo ay waajib tahay wixii kashaad noqday mooye xaalo saddexaad oo ay tahay in sideeda lagu baaqi yeela ay ka fiican tahay in la cilaaliyo xaalada raabicana cagsigeeda sidaasaan kusoo sheegnay marka waxaan galaynaa kayfiyatu jamci lmanquusi walmaqsuur hadda tahniyadaan kasoo baxnay waxay u baahan tahay in lakala meelmeelay macnayaalkooda say isugu dhexyaacin ayib kayfiyatu jamci اlmanquusi wاlmaqsuuri min almacluumi waxa weeyaan markii jamci la yidhaahdo jamcu اlmudakar saalim iyo jamcu اlmuanath saalim a isla imaanaya jamcu tagsiir meesha looga hadli maayo liannahu baab dhanuu gooni u leeyahay shay ismuhu jamcu tagsiir la yidhaahdo marka waxaan ula jeednaa jamcu اlmudakar saalim iyo jamcu اlmuanath saalim min almacluumi ida kaana alismu haddii uu yahay almuraadu jamcuhu isimka in la jamciya la doonaya saxiixan hadduu yahay ziitati lwaaw wanuunu waawdi nuuntaa lagu ziyaadiyaa fi xaalati rafci aw ilyaa wanuunu baa lagu ziyaadiyaa fi xaalatay annasbi waljari duuna camalin aakhar camal kale idoon loogu darayni naxw zayd oo kale weeyaan zayduuna a laleeyahay wa zaydiina wa caamilun wa caamiluuna wa caamiliina marka fiiri waxa weeyaan isimkii aakhirkiisii unbaad waaw iyo nuun ama ya i nuun ku dartay waa markuu saxiixa yahay ayb laakiin kayfiyatu jamci اmanquusi jamc mudakr saalim isimkii manquuska haddii la rabo in jamc dukr saalim la jamciyo lannahu hadda alqaadi haddaad tirahdid haddii alqudaat aad tiraha jamcu tagsiir waaye laakiin jamcu mudakr saalim baan ka dhiga hadaa tiraa loola dhaqmay ida kaana ismu haddii uu yahay almuraadu jamcuhu la doonaya manquusan xudifat yaahu muطlaqan fiiri markaan isimkii manquuska haddii laga doono jamcu mudakr saalim in laga dhigo yadii ugu dambeysa waa la goyna baynamaa tahniyadii yadii ugu dambeysay waxaa eh, eh, sideeday baaqu ku ahayd bal haddii uu mufradka ka maqan tahay waa la soo celinay wduma maa qabla alwaawi waawda wixii ka horeyn waa la godaya fi xaalati rafci naxw alqaaduuna qad xadaruu fiiri alqaaduuna asalkeeda alqaadiyuuna saasay ahayd alqaadiyuuna marka bacda tacliil qaadiyuuna qaadiyuuna ya oo godan oo kasra ka horeyso dhibay keentay fiiri qaadiyuuna yadi markaas waxa weeyaan taxaraka xarfu اlcilati wanfatax maa qablahu qaadi yuuna lama manfatax ya-di baa almuhim markoo ictibaatan aa la yihahda ya-daas waa la goy aan dhahno ama iyadoo alqaadi ahayd oo ya-di ay reebneeda waaw lagu daray iyo nuun iltiqaau saakiniina yimid markaasaa waxaa la gooye ya horaa la gooye ko markaasaa damadii ayda saarneed yaa daadkii loo bedela daadkahood waa hoos dhignay alqaaduuna saasay ku timida wa asluhumaa waa tan aaniriyey wa kusira maa qabla alyaai yada wixii ka horeyn waa la kasrina fi xaalatay annasbi waaljari naxw dacawtu lqaadiina qaadiyiina yay ahda ayadani qaadiyiina laba ya baa iskula daba joogtay tii horaa la gooyey markaasaa waxaa weeyaan ya oo hadda oo jamcu mudakari saalim ka socoto maa qabligeedana waa lahoos dhigay lidalaalati cala alyaai maxduufa wa asluhumaa alqaadiyuuna wa dacawtu alqaadiyiina buu ahaa marka jamcu manquus intaasuba kaaga baxay khulaasatu lqowl isimka hadduu manquus yahay la doono in jamcu mudakari saalim la jamciyo ya ugu dambeysay waa la goynaa markaasaa calaamadii oo jamca lagu yaqiinayaa la keenaa haduu xaalati rafci yahayne waaw baa la keenaya madmuum qablaha haduu xaalati nasb yahayne ya baa la keena maksuur maa qablaha intaasayba ku dhamaatay waxaa inoo haray kayfiyatu jamci lmaqsuuri jamc almudakar saalim dabcan manquusku wuu iska sahlan yahay bal fii xaalaat kathiira mithla saxiix uu lamid yahay idaa kaana ismu hadii uu yahay almuraadu jamcuhu la doonayay maqsuuran isim maqsuura haduu yahay xudifat alifuhu muطlaqan asigii manquuska meeshaas waa kamid isim maqsuura haddii in la jamciyo jamcu dikri saalim la doono aliftiisa waa la goynaa wa ubqiyat ilfatxatu baa la baaqi yeelayaa calaa maa qabla calaamati اljamci lidalaalati calayha cala alif اlmaxduufati naxwu qowlihi tacaala wa antum alaclowna wa qowluhu tacaala wa inahum cindana lamina almusطafayna alakhyaari fiiri markaan wa antum alaclowna aclaa ay ahayd aclaa waa isim oo mufrada oo maqsuura yantahi ilaa alifin ko markii in la damciyo la rabay marka see lagu keena aclaa alif alifa u dambeysa reeban haddana calaamat ljamci mudkr saalimna oo waa wow reeban labadii baa kulmeen markaasaa waxaa laleeyahay labadood mid in la gooyay noqonaysaa yaa la yidhi aliftii oo aclaa u dambaysa hala gooyo ayib laakiin haba la gooyo iyadane waawdi waxay rabtaa markaa markii alifta la gooyo laamta ka horeysa in la godo sidii waawdu munaasi ugu noqoto markaasaa laleeyahay waawdi adiga waxaa lagu siiyey alifilmaqsuur baa daraadda loo gooyey marka aliftii la goyna muraacaday rabtahay maa qablahaa wixii markii meesha laga jaray wixii ka horeeyey fatxaha lagu baaqi yeelo oo markaa maxay noqonaysaa lidalaalati cala alif almaxduufa ha noqoto wa antum alaclowna saasaa laleeyahay ayib waxaa lamid e eh, wa inahum cindanaa la min almustafayni mustafayna mustafayna hadda tahniyay kuula eg tahay asalkeeda mustafayiina ay ahaan lahayd sidii ay jamcu dgarsaalim u noqoto ayadoo mustafaa ah eh, oo alif ay u dambeyso ayaa la jamciyey haddii la jamciyo oo jamci ou noqdo markaas jamcu dgarsaalim majruur ah min ay ku jaran tahay min xarfu jar majruur waay ayib marka majruur markay tahay ayadoo alif mustafa u dambeysay iyo-dii oo jamcu dikr saalim ka socotay labadii oo reebanaa kulmeen markaasaa waxaa laleeyahay ya-da waa faacilay ka joogtaye aliftii ka horeysay oo isimku ku dhammaanayo maqsuurkaa la gooy waa la gooy ya-dii marka haddana mar labaad waxay sii rabtaa maa qabligeed in la hoos mariyo la yihah la min almustafiina in la yidhahday rabtaa markaasaa ya-di loo diidaa waxaa la yidhi adiga haddii lagu siiyey in alifka daraada loo xadfay eh, fatxa eh, kasra lagu sii maayo oo fa-da fatxadeedii waxaa loo baaqi yeelayaa lidalaalati calaa ana alisma yantahi bialifin ilaa fii aslihi oo mustafaa aliftii meesha ka maqneed ay tusinaysaa ayib wa asluhumaa waxay ahayd alaclawuuna wاlmustafawiina Eh, haddii aan aan ku dhaafnoon alif mustafayiina inaan idhaahdo w mustafayiina ay asalkeeda lannahu alifta haddayba dhaaftoba saddex xaraf haday dhaafto ya baa loo qora ayib eh, ayadana intaasaan aan uga baxnay khulaasat اlqowl waxaa weeyaan isimki maqsuurka ah, haddii in la jamciyo la doono jamci mudakari saalim in la jamciyo haddii la doono dhib weynuma alifta ugu dambayso maqsuurka waa la goynayaa calaamadii jamcu dakar saalim baa lagu xijina xarafka ka horeeyo gaayatu maa fi lamri calaamadaas oo jamcu dakar saalimka uu leeyaho ama waawda ama ya-da maa qabligeedan maftuuxay noqonaysaa lidalaalati cala alif maxduufa intaas le ayadan ayb kayfiyatu jamci lmamduudi jamc mudakar saalim tan waxay ahayd in xaggan loo raro oo meeshan aanan lagu sheegin oo markii tahniyada aan soo dhamayno wakadalika almamduud liannahu mamduudkii oo lasoo tahniyay aan soo dhaafnay asigoo la jamciyana waa lamid wakadalika jamcuhu in la yihahdo waxaa laga yaabaa intaan inaan rari doono oon xagga u geyn doono haddii la yihahdo xukmu lmamduudi fi ljamci ka xukmihi fi tathniya isimkii mamduudka ayo hamza ku dhammaanayay haddii in la tathniyeey la rabo waxaa loo tathniyeeyaa sidii waxaa loo jamcinaya sidii tathniyadii nasoo dhaaftay fataquulu fii wudaain waxaad leedahay oo ninkii wejigiisa iftiimaya wudaauuna liannahu in asalkeedii la baaq yeelo waay wa fii xamraa oo waaw loo gedin jirayna calaman limudakarin xamraawuuna ina tidhaah badana hadda ma jirto xamraa waa dumar inan rag loo jamciyo ma aha laakiin iftarid ninaaba xamraa lagu magacaabay nin kalen xamraa baa lagu magacaabay nin kalena xamraa baa lagu magacaabay saddex ninaad heshay oo xamraa layskula magacaabo marka waad jamci kartaa intaad dhihi jaaad jaaanii xamraau waxamraa waxamraau markaa waxaad leedahay alxamraawuuna yaad leedahay wa yajuusu fii cilbaa'in wa kisaa'in calamayni limudakarin alwajhaani baa ku banaan wajhaani maxaa weeyaan in sideed lagu baaqi yeelo wa huwa aladi huwa araajixu cilbaa wa kisaa'aani in la yidhaahdo waxaa ku banaan in in eh, la bedelo middii waaw ka timidna kisaawuuna la yidhaahdo middii cilbaain in ahoo ziyaada lililxaaq ena in la yidhaahdo eh, maxaan ku irahdaa cilbaayaani in la yidhaahdo ayada tafsiilkeeda ula laabo marka hadda waxaan ka soo baxnay isimkii manquuska ahay oo la tathniyeeyey oo soo la jamciyey waa ka soo baxnay isimkii maqsuurka ahay oo la tathniyeeyey oo la jamciyey oo jamcu dikr saalim la jamciyena waa ka soo baxnay waxaan ka soo baxnay mamduudkii oo la tathniyey oo la jamcina waan ka soo baxnay inta waxaan gelaynaa jamcumu'anath saalim maadaama aan jamaca kale niri jamcu tagsiir baabuu leeyahay in lagu soo dhex dara ma aha inan meeshaan keenna ma ah idaa kaana ismu lmufradu isimka oo mufradka haddii uu yahay bilaa taa'in fii aakhirihi ta aakhirka uusan kaga jirin ka zaynab wa maryam waa waa isim muanath a ta'na aan wadanin haddaad inad jamcisid aad doontid jamcu muanath saalim liannu zaynab jamcu dikr saalim lama jamcinaya dumar waay marka zidta calayhi alif wataabaad ku ziyaadinaysaa biduuni camalin aakhar fataquulu fii khalaas intahayna zaynab ay ahayd calaamadii jamcu anthaalim lagu yaqiinay oo alif iyo ta leed aakhri kaga day wamaa bitaa wa alifin qad jumica yugsaru fi ljari wa fi nasbi maca alif iyo ta leed aakhriga ugu daraysa wa in kaana almufradu haddii uu yahay makhtuuma bitaain zaaida bitaa'i zaa'idatan xaal ay tahay maya wa in kaana almufradu makhtuuman haddii uu yahay mid luqatan bitaa'i zaa'idatan kaanat ahaataa ta oo dheeraad e ka faatima tada ku jirto dheeraad waay isimka asalkiisa ma ah aw ciwadan can aslin in asal laga bedelay ka ukhtin wa bintin oo kale weyaan asalkeeda waxaan ihi akhawun yay ahayd oo isim oo laba xaraf eh ma jiro laamtiyaa ka maqnayd laamti inta la goya ta loogu bedelay wa bintin saas waa xudifat minhu fi ljamci ta'daa zaa'idada iyo tan ciwadka labada waa la goynaya fataquulu fii faatimatin waxaad leedahay faatimaatun wa banaatin wa bintinna banaatun wa akhawaat aad leedahay fiiri hadeertaan faatima tadeedi ta gaabkeed waa la gooy tadii markii la gooy baa waxaa lala yimida alif iyo ta dheeraade tadan ma aha tadii faatima ku jirta ma ah tii faatima ku jirta ta zaa'iday ahayd oo litaniith ah oona gaabnayd oo ta marbuuطa la yiraahdo ta'dan way ka duwan tahay tan jamcu muana saalimaa wato bintin ay ahayd markaasaa ah waxaa laleeyahay ta'deedaas waa la gooyey oo bintin ta'da ku jirtay yaa waxaa weyaan nuuntia waxaa lagu xariiriyey alif iyo ta oo calaamatu jamcu muana saalim ah wa akhawaat fiiri hadirtaan waawdaas waxay ka socotaa isimkii oo laamulmaxduuf ahay walidaalika carabiga carabiyada waa itibaac hadda bintin ayada naftigeeda waxaa weeyaan asalkeeda banawun ay ahayd in la soo celiyo banawaat la yidhaah bay ahayd liannahu baa-i nuun keligeed isim ma noqon karo kanna waa loo soo celiy kana looma soo celi haakadaa nataqat biha alcarab marka fiiri inay tahay eh, maxaa kugu daliile eh, eh, asalkeeda inay bintidaas ba iyo nuun ta'daas oo binti ku jirta waaw inay kasoo jeedo ka soo jeedo waxaa weeyaan isim laba xaraf ma jirto marka waxa weeyaan qaarna waa la soo celiyey qaarna lama soo celin eh, jamcu lmu'anath saalim hadii isimkii caadiga ahay saasaan uga baxnay ismi saxiixa oo ta'wata iyo asigoon wadanin sidaasaa loola dhaqmaya kayfiyatu jamci lmaqsuuri jamc almu'anath saalim isimka maqsuur hadduu yahay oo la doono in jamculmuanath saalim la jamciyo sidee loola dhaqmaa baa layidhi waa kana idaa kaana ismu haddii uu yahay almuraadu jamcuhu midkii in la jamciyo la doonay jamca muanath saalim idaa kaana ismu hadii uu yahay almuraadu jamcuhu la doonay jamca muanath saalim maqsuuran hadduu yahay fa inahu yucaamalu waxaa loola dhaqmaa mucaamalata almaqsuuri fi tahniya sidii tathniyadii isimka maqsuurka a ah markii in la tathniyeeda la rabo sidii alifkeeda loola dhaqmay yaa markii in la jamciya la rabane jamcu lmuana saalima alifteeda sidiiyaa loola dhaqmaya fa idaa tajaawasat alifu thalaathata axrufin hadday ka gudubto ubdilad yaaan baa loo bedelayaa ka xublayaatin wa mustafayaatin fiiri markaan xublayaat xublaa bay ahayd aliftii haddii la tathniya xublayaani aan soo niri jamcina waa lamido ya loo badla alifti o maqsuurkeed xublayaatin wmustabiaat wakadalika ida kaanat alifu mubdalata min yaain haday tahayn ya loo badelaa ka fatayaatin fataat ayadoo eed liannahu fataat tadeedaas waa ta zaaida aliftu waa maqsuura baynamaa mufradka oo fataat ah waxaa la craaba craab saxiix ah aliftii fataat ku jirtay ya loo bedelay fatayaat aw annahaa jaamidatun laakinahaa umiilat ka matayaat gabar baa mataa loo bixi mid kalena mataa mid kalena mataa saddexdood isku jamci matayaat bay noqdeen wa tubdalu waawanaa loo badelaa idaa kaanat ilalifu mubdalatan minhaa min alwaaw hadday tahay ka casawaat fiiri casaa bay ahayd aliftaas asalkeeda waxay ka timiday waaw markay la tahniyeyna markii la loo badelaa casawaat wkadalika ida kaanat hayra mubdalatin haday tahay walam tumal ka idaa walada musaman bihimaa ayagoo dad lagu magacaabay fataquul waxaad leeay idaa waatin waladaa waatin hadiiba la helo waa idaa a nin loo bixiyey nin kalenaaga idaa loo bixiyey mid kalena idaa mid kalena idaa saddexdoodii dumar jamci idaa waatina laleeyahy kayfiyatu jamci lmanquusi jamca almuanathi saalimi isimkii manquuska ahay haddii la rabo in jamcu muanah saalim la jamciyo almanquusu idaa jumica jamca muanahi saalim fa inahu yabqa calaa xaalihi duuna tagyiir isimkii manquuska ahay aa la rabay in mufradki laga bixiyo jamcuna saalim laga dhigo sidiisuu ku baaqan fatusaadu fiihi alif wata oo calaamatu jamcu muanah saalim aha lagu daraya fataquulu fi lqaadi waxaad leedahay musaman bihi imra'atun ayadoo naag lagu magacaabay qaadigii alqaadiyaat naag baa alqaadi alqaadi alqaadi saddex naagaa la wada yiraa mid kastaba qaadi marka maxaad leedahay haddii in la jamciya aad rabtid sidiisa asagoo ah alif iyo ta aakhir ka dar qaadiyaad dheh laakiin waxaa ka wanaagsan haddii alqaadiya ay tahay mufradki alqaadiya jamac ka dhig alqaadiyaatin bas laakiin hadda hadi mudakarki haddii laga dhigo liannahu axyaanan dumarkii waxaa lagu magacaabi karaa axyaanan bismi rajul waad aragteed qowmiyaadka ninba wax bay u yaqaaniin magacba waxaa weeyaan waxaad arkaysaa maga mandiqadan magac nin ou leeyahay yaa mandiqadii isla magacii naag loo bixinaya marka sidaasa almuhim loo dhaqaa wa in kaana almanquusu hayra mucarafin haduu yahay nakiro hadduu yahay naxwa qaadin wa waaye فإنه في xاaل جمعihi markii la جمعiy جمع بن سالم تucاad iليhi الyاء فتquل في qاaضi waxaad leedahay مسمن bه امرأتna soo naga lagu magacaabay qاaضi qاadiyaaتi waa isla meeshile waa طaيب marka جمع المنquuص oo جمع المؤنث سالم la جمعiyo sidii تثنiyadiisi wax isbedel weyn ma laha kayفiyaة جمع الممdudi جمع المؤنث سالم isimkii mamduudka ahay haddii la doono in jamca sax waa markan liannahu mufradka oo mamduudka ah waa waa muanath waay xamraa saxraa cadraa waa isim oo muanath ah oo mufrad ah in la jamciyaho waa shay طabiici ah wاlmumduudu ida jumica haddii la jamciya jamca muanath saalim yucaamalu mucaamalaة الtathniya fain kaana aakhiru hamزata asliyatan hadday tahay naxwu quraain waa tudaafu ilayhi alif wataau min calaamaat duuna tagyiir oo markaa waxa weeyaan quraa'aatin ala leeyahay wa in kaanat hamsatu litaaniith hadday tahay naxwu saxraawa tubdalu waawun fi ljamiici fataquulu saxraawaatin yaad leedahay ayib تنبيه إذا كان المجموع بالألف والتاء اسما المهم يعني waxaad meesha hadda ka fahamtay intan tafsiilkan walow hadda anwaaci tanwiic ay tahay mooye tathniyada asal u ah jamcu lmuanathi saalim bidaat tathniyadii ma dhaafto oo sidai ay tahay bay noqonaysaa wain jamactahu bitaain wa alif falأlif aqlb qalbaha fi الtathniya waatuu ibnu maalik yiri jamcu lmuanath saalim jamiica xaalaatihi fi lmanquusi wاlmaqsuuri wاlmamduudi tathniyaday lamid tahay jamcu mudakari saalim labadiba waa la wada goynaya calaamadiina la lagu soo xerina ayb tanbiih ida kaana almajmuucu hadii yahay midka la jamciye bilalif wataai isman haduu yahay fiiri shuruudan iska fiiri intan waxa weeyaan waa dhamaystir waay isimka la jamcinayo oo alif ta lagu jamcinayo jamcu muanaf saalim laga dhigayo lagala jeedaa isman hadduu yahay thulaathiyan kow waa isim ficil ma ah thulaathi waa rubaaci khumaas sudaas subaaci ma ah saakin alcayni yaa layidhi taxarik alwasad ma ah hayra muctalihaa haddana aan cayntana ka jiranayn walaa mudqamihaa mid lagu idqaamina uusan ahayn intaasoo shardi ah haddii uu oofsado fain kaanat faauhu maftuuxatan fa'dii hadday kor dhigan tahay lazima fatxu caynihi markaan horta xaalada koobaad waa naxwu sajdatin wa dacdin sajda waa hal sujuud dumar waa liannahu taa u taaniitha ku jirto dacdinna waxaa weye gabar magaceed waa muanath laakiin taaniith macnawi waay marka saas hadday tahay hadda fiiri hadda dacdinka soo qaado waa isim kow waa thulaathi oo saddex xarafa ah, labo waa saakin alcayni oo dacdin xarafka labaad wuu reeban yahay saddex hayra muctaliha caynta kama jirano hadda xaraf saxiixa ah ka yaal mudqam ma ahanoo iskuma idqaamsano intaas hadday noqoto fa in kaanat faauhu maftuuxatan lazima fatxu cayni waa la israacina labadaas naxu taquulu sajadaatin wa dacadaatin ma banaana ina tiraahdi sajdatin mufradkii jiimka waa reebanaaye jamicina waa reebaa dhihi sajdaatin dhehi maysid laakiin waad raacsiinaysaa sajadaatin dacdin caynkii oo reebnaa jamici dacdaatin aad leedahay qaala allahu tacaala kadalika yuriihim allahu acmaalahum xasaraatin calayhim acmaashoodii ba waxay u noqonaysaa shalayto fiiri marka xasra ay eed mufradki oo siinta waa reebanayd mufradkii maadaama fa'da oo kelimaday ku bilaabata ay kordhigan tahay yaa la raacisiiyey jamcana waa la kordhiga oo xasanaatina layidhi wa qaala shaaciru wuxuu yidhi billaahi yaa dabayaati ilqaaci qulna lana laylaaya minkuna am laylaa min albashari bilaahi baan idinku dhaariye yaa dabayaati ilqaaci yani dhulkan eh, cawshiisoy qulna lana noo sheega leylaaya gabadhaas leylo la yiraahdo oon aniga jeclahay minkuna adinka may idinka mid yihiin am leyla min albashar majnuunu leyla w yacni annahu baalaga fii xubihi laha xataa danna annaha shayun aakhar hayra insaan marka almuhim dhabayaat hadda dhabya ay ahayd mufradka fiiri xarafka labaad wou reebanay dhabya markii la jamciye dhabayaat a layidhi annaga waagii hore waan iskaga akhri jirnay dhabyaat yaa bilaahi yaa dhabyaat alqaaci aan dhihi jirn mana aha wa amaa qowluhu shaacirka qowlkiisa wa xumiltu zafraati duxaa fa ataqtuha wamaa liya bizafraati alcashiyi yadaani u yiri fadaruuratun xasana weeyaan waxaa weeyaan hadda fiiri zafaraat zafraat uu yiri asalkeedu waxay ahayd zafra zafra waxaa la yidhaahdaa qofka markuu neeftii soo bixiyo oo markaa haddana ay ay ou cod la socdo aniin ah, markaad leedahay yaa zafra la yidhaahda waa qof macnaha ama murug ama daal badan u haysto markaasuu intuu neef camiiqa intuu aruuriyo halma soo dayna iyadoo cod la socdo kaasaa zafra la yidhaahda markaasuu waxay ahayd marka zafra hadday mufradka ahayd sidii dacda oo kale weyaan ama eh, sajda oo kale jamaceeda in la yidhaah bay ahayd zafaraad in la yidhaahdo fa'dana la kordhigay ahayd sidii sajadaad oo kale markaasuu shaacirkii qaacidadii khilaafo wuxuu ihi zafraad uu yihi marka tii aan soo sheegayna wax ka hor yimiday wa ag tahay markaasaa la yidhi sidaas ma aha waxa weeyaan daruura waa shicirkaa keentay wa xumiltu waa laygu ximbaaray zafraati duxa yani maalinta qeybteeda horo dhibaatadeeda inan ximbaaro waa laygu ximbaaray fa adaqtuha buuri yacni subixi masaaibti inan inan taxamulo oo macnaha aan musiibo aan macnaha aan la neef tuuro oo aan neeftaydii aan la calaacalo waayo wamaa malihi bizafraati alcashii galabti neefteedana yadaani laba gacno umali awood umalihi waay macnaha musiibada subix haddaan taxamulo habeenkii ma taxamuli karo xalay u baahan tahay saasuu leeyay liannahu habeenkii almasaa'ib tatadaacaf ninka markuu jiran yahay ama dhib uu haysta a musiibo ay ku dhacdo intii dadka la joogaan oo le fulaana taasoo kale ku dhacday tan adiga kuguma horeyni tanay tahay waa nooca ma waa iska taxamuli karaa laakiin keligiis markuu qolkiis isku soo xiro ou yidhaahdo waan jiifanayaa mushkilo weyn bay ku noqonaysaa wixii buu gadaal u akhrinayo maxalu shaahidka waan kuu sheegay liana alcayna fa daruuratun xasana daruuro wanaagsan weeyaan liana alcayna qad tusakanu in la reebaa la dhaca aad maca alifraadi waatadkiir liannahu caynta asal caynta kelimada labaada loo jeeda in layska reebaa dhici karta hadduu isimka mufrad mudakar yahay ka qowlii shaacirka qowlkiisaoo kale weeyaan yaa camru yabna alakramayni nasba uu yiri fiiri yaa camru camrow yabna alakramayn nasaban ay aheed siintii kordhigeed shicirka daraaddeed nasban aa layidhi ayadoo mufrad mudakara haddiiba dhexda laga reebay fmaa baaluka bاlmuanathi alati kaanat asluhaa asla saakina saas weyaan wain kaana hadii uu yahay ismikii madmuuma alfaa'i markaan xaalada hore waxa weeyaan shuruudii oo dhan isimki waa oofsaday fa'diisana waa kordhigan tahay cayntii waa la raacina wujuuban ila maa shada alxaala athaaniya wain kaana madmuuma alfaa'i isimkii shuruudi waa ismi thulaathi saakin cayni gayri muctala walaa mudqama بدل maa yakuun maftuuxa alfaai saara madmuuman naxwa khutwa oo kale waay aw maksuuraha ama waa reebneed naxwa kisratin wa hindin kisra waa jab muufa jaaza laka fii caynihi alfatxu waliskaanu muطlaqan labadaas horta waa banaan yihiin khudwa hadday godan tahay fatxa waa banaan tahay khuwaat khuطawaat ina tiraahdi jaaza laka fii cayni alfatxu khuawaat ina tiraahd ko waliskaanu waa banaan tahay khuwaat ina tiraahdo sideeda ku baaqi yeeshi ayib walitbaacuna waa banaan tahay khuuwaat in la yidhah khuuwaat khuawaat khuwaat saddexdaasaa ku banaan laakiin hal xaala laga soo reebo waxaa layidhi in lam takun ilfaau madmuumatan walaamu yaaan fadi waa godan tahay maxaan ku iraa laamtina waxay noqotay caynti ma aha laamulkelimu kelimada ugu danbayso yo ay noqotay ka dumyatin wa zubyatin waay walaa maksuura inay noqonin cayntii maxaan ku iraa fadi walaamu waawun ay tahay ka dirwatin wa rishwatin wax lagama bedeli karo markaas waa maxay in lam takun ilfaamu madmuuma walaamu yaaan hadday tahay xaalaadkii aan soo sheegnay oo itbaaci ahay kuma bannaano dumya dumyaad waa bannaan tahay dumayaadna waa bannaan tahay laakiin itbaacaan ku bannaaneen oo dumya iyadoo ahda miimkii waan godaa ma dhihi karaysid dumuyaad haddaad tidhaahdid miimtii haddii la godo ya oy dama ka koraysa noqonay marka jaaza fii caynihi alfatxu waliskaanu muطlaqan labadaasaa ku bannaan laakiin itbaacaanan ku bannaanayn marka dumya inaad sideedi ku dhaafto dumyaatin aad tirahdid iskaan waa dumayaat inaad tirahdina waa banaan tahay laakiin dumuyaat ma la ogolo hadday maksuur facdi tahay dirwa oo kale waa dirwa waxaa ku banaan inaad tirahdo dirwaat inaad tirahdo sideedi ku baaqiyeysid waa banaan tahay aliskaan waay fatxana waa banaan tahay oo eh, dhirawaat inaad tirahdid waa banaan tahay waxaanan banaanayn itbaac oo diri waat ay noqonaysaa markaas lianna waxay imaanaysaa waaw ay kasra ka horeyso waa lama ogolo washada waxaa shaad noqday jiri waat ay carabti laga maqlay bilkasri waxay ahayd jir waat iyo jiri waa iyo rawaat in la yidhaahdo laakiin tan waa washada naxwu jirwatin waa tii ibnu maalig oo iri wa manacuu itbaaca naxwi dirwa wa zubyatin wa shada kasru jirwa oo iri itbaaca la diidaya laakiin labadii hore mutlaqan waa banaan tahay saas u faham marka fiiri ida kaana ismu almajmuuc bilalifi watai isman thulaathiya saakina alcayni hayra muctaliha walaa mudqamiha soo niri intaas ixtiraazaadkeedii anta lagaaga sheega markaasaa layihi wayamtanicu taghyiru fi khamsati anwaacin naxwu dakhmaati wa cablaatin fiiri dakhmaat wa cablaat waxa weeyaan waa wasfi waay isim waa yahay laakiin wasfi waay annagana isim jaamid ahaan awal hore kusoo sheegna kow waxa lagama bedelaya mufradkii dakhma waaye jamcina dakhmaat alale sidiisaa lagu baaqiyelaha washada kahalaad baayaa shaad noqotay kahla oo qofka dumarka ah markay sodon iyo wixii ka dambeysa dhaafta kahla la yirahda waa qofka garmadowga la yiraahdo xoognimadiisu dhamaystir markuu rag yahay kahlan naagtina kahla laleeyahay markay sodon gaarto ayib marka kahla ayadoo ahayd waxay ahayd jamaca in la yidhah kahlaat oo hadi ay sideeda ku baaqi noqoto liannaha wasfin waaye maca daalika shaad waxay ku noqotay waxaa laga maqlay kahalaad in la yiri walaa yanqaasu khilaafan liqudrib qudrub imaamkaasa ah wuxuu leeyahay in la fatxiya waa banaan tahay aw irubaaci wa yamtanicu taayiru fi asifatu yaa fi khamsati anwaacin uulaaha asifatu thaaniya arubaaciyu naxwu zaynabaatin wa sucaadaatin fiiri zaynab yadi mfradki waa reebneed jamci sidiisaa lagu baaqiyel zaynabaat lama dhahay zayanaabat yadi lamana kordhigi karo wax kale lagama bedeli karo lannahu hulaathi ma ah aw muctala alcayni naxw jawzaat wa baydaat annaga waxaan soo niri saakina alcayni gayra muctaliha baan iri inuusan caynta ka jirineed jawzaat waa xidiga oo isku aruursan waaye ururta kuwa la yihaahdo wa xaraha anaga aan ihahdo marka fiiri jawza ay mfradkeedii ahayd jamcin sidiisaa lagu baaqi yeela jawzaatin lagama bedelaya wa baydaatin bayda mfradkeedii bayda waay jamcana saas bayadaad lama dhahay qaala allahu tacaala fi rawdaati اljanaati rawda oo beerti ah mfradkeedii iyo jamci waa isku mid caynti waxaw ma lagama bedelin w hudayl tuxariku naxwa dalika qoladaa hudayl ah waxay qabaan rawadaatin inay leeyihin wa calayh qiraa'atu bacdihim halaathu cawaraatin lakum halaathu cawaraatin ay ahayd laakiin qolaa waxay akhriyeen walacalaha qiraa'atun shaadha cawaraatin wa qowlu shaaciri akhuu bayadaatin raa'ixun mutaawibun rafiiqun bimasxi lmankabayni sabuuxu ool faraskiisuu ammaana wuxuu ri akhuu bayadaatin waa mid cadaaniyaala u saaxib eh raaixun mid caraabayo waa mutaawiban soo laabanayo rafiiqun weeyaan mid macnaha oo wadaay laga dhigi karo yani aliif ah sabuuxun hadana waaye mid oo orod badan bimasxi mankabeyn mankibeyni laba garbood laga taabto uu ku orod badan yahay labada garbood sa hadii looga taabto ul in lagu dhufto uma baanan mujarad asaas u taabanaysid waxaa weeyaan waa waa soconaya aw mudacafihaa waxaan soo neriyey hayra muctalihaa walaa mudgamihaa mudgamka waa mudacafkii hadday mudcaf noqoto mudacaf ay noqoto waxba lagama bedelayo ka jannatin oo kale waa bitahliitثi اljiim liannahu jannana waa jirtaa oo beerti a ah. junnana waa jirtaa oo macnaha wixii wax laysaga ilaalinay sidii macnaha waxaa wey dagaalka qalabka laysaga ilaaliyo jinnana waa jirtaa jinatin carabiga intabo almuhim waa mufrad oo muanath ah oo mudacafu lcayni ah liannahu jiinta waa faa kelima cayntiisana nuunta waana shidantahay wax lagama bedela jamciis fataquulu janaatin waxajaatin waxijaabin waxijaatin waxujaatin liidqaami caynihi aan waxba looga bedelaynin falow xurika haddii la xaraka infaka idqaamuhu haddii aan dhihi lahayn itbaaca ku banaan in midka labaad lakala fujiyay noqon lahayd waana khalad fa kaana yadkhulu fatadiicu faa'idat اlidqaam aw mutaxarikahaa amaba waxa weeyaan annaga waxaan soo niriyey saakina alcayni caynta hadday awalba kor dhigan tahay naxwu shajaraatin wa thamaraatin wa namiraatin hadda fiiri naxwu shajaratin wa shajaraat xarafkii labaad mufradki waaba kordhigan yahay annaga awal waxaan kasoo hadalnay an yakuuna saakina alcayni hadduu asalka mufradka uu kordhigan yahay xarafka labaad jamciis wax lagama bedelayo waa kaasoo shajara jiimka waa kordhigan yahay mufradka jamcina waa la kordhigaya shajaraad baa laleeyahy wathamaraat wanamiraat namira macaawisna waa noqotaa namir haddii la yidhaahdana xayawaankaas waa falaa tatagayaru fiiha xaalat اlcayni fi اljamiic saddex intan waa ixtiraazaad waay in saakina alcayni muanathan badaa mukhtataman bitaay ou mujarada waa ti ibnu maalig ou lahay wa waitafaqa jamiicu alcarabi waxay isku waafaqeen cala alfatxi fii ciyaraatin oo jamcu ciirin ah ciir oo lagala jeedo ismu jinsi oo alibil lati taxmilu lmiira shalaqsiga yani waxa awrta lagu oo raashinka lagu doorto dameera xataa waa lagu magacaabay waana soo martay hataa darsi horo marka fiiri ciir hadeertaan waxa weeyaan waa thaanigii waa isim oo thulaathi a ah, saakin alcayni ah muctalna ma aha ah, muctal waa asiga muctal oo saakin ah waay markaasaa waxaa la layidhi haddii la rabo in la jamciyo se yadi oo loogu baaqi yeeli karaa ciiraatin in la yiraahdo iyo ciyaraatin in la yiraahdo marka carabtu waxay isku waafaqday midkan oo ka xaal istithnaaiya in ya-di la kordhigi karo ciyaaraat la dhihi karo wa hwa shaadun fi lqiyaas waxay ahayd sideeda in lagu baaqi yeelo liannaha muctala waay liannahu ka baycatin wa baycaatin fa xaquhu liskaan haddana kelimadan carabta nudqigeedi waxay ku soo aroortay in la fadxiyo waa shaad oo macnaha qaacidadii ka dhexbaxay wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin